u baab yahay hijrada ilaahay subxaana wa tacaala wax badan u ammaanay oo muxuu ahaa rag dhan loogu magac daray saxaabada nabigeen uu nabigeena ku jira calayhi salatu salaam loogu magacdaray almuhaajiruun hijradaas waxaa weeyaan iyo tafsiirkeeda ayuu halkan u baabya weeyaan hijrada asal ahaan waa qofka inuu ka soo tago uu ka soo guuro si rasmi an ugu soo wareego balad alkufri ilaa balad اlislaam baled gaalla ama gaalnimo ay asal u tahay ama xukunkii gaalada toosa ugu fula oo muslimiinta aan xaq ay ku lahaanin inay cibaadaadkooda iyo shacairtooda muujistaan amaba gaaladayba ha u barax tirnaado in laga soo hajiro oo la soo aada beled islaam oo islaamnimadii ay ku xoog badan tahay ama lagu dhaqi ayaa la yidhaahdaa sidoo kale waxaa soo gala alintiqaalu min baladi alfisqi beledka faasiqnimada iyo xumaanta iyo ay aadka ugu badan tahay oo fasaadka badan in laga soo guuro oo loo soo guuro beledka iimaanka iyo khayrka iyo taqwada alla ay ku badantahy marka culimada marka waxay yidhaahdaan qofka meesha markuu ka haajira oo hijrada ay waajib ku noqonaysa waa in uusan awoodi karin in shacaa'ira alislaam uu muujiyo shaciirada islaamka inuu bannaanka soo dhigto inuu muujiyo culimmada intooda badan waxay leeyihiin waa in aadaankii la kor loo qaadi karo waa in salaadii jamaacadeed la oogi karo waa in waxa weeyaan labiskii islaamka bannaanka la keeni karo muxaqiqiinta waxay ku darayaan ragga ahlu taxqiiqa ah waa in qofka uu sheegi karo caddayni karo kufriga aada dhex jooga inuu khaldan yahy oo diinta ay haystaan iyo dhaqanka ay haystaan dhaqan khaldan iyo diin khaldan inay tahay oo tii ilaahay risaalaadku u khatima aynan ahayn ee diin ilaahay uusan aqbalaynin ay tahay inuu caddayn karo qofka islaamnimadana masaayaadkeeda iyo quruxdeeda uu banaanka soo dhigi kara ood caddayn karo haddii labadaas arrimood ama arrintaa koobaad unbaa ugu muhiimsane inuu muxuu ahaa qeexi karo kufrigaas ood ku badbaadi karo ama ha ku dhinto ama ha ku badbaadsa u taallaa inuu qeexo u caddeeyo laakiin uu qeexi karo xilligaas iyada waa hijro waajib kuma noqonayso laakiin hadduusan caddayn karin ood gaaladii xumaantooda iyo kufrigooda uusan caddayn karin oon loo ogolayn inuu ka soo haajiro waa waajib hadda tusaale ahaan dalalkan reer galbeedka in laga soo haajiro ma waajiba mise waajib ma aha waa masalo aad u dherer badan haddii qaacidada dambe ku dabaqna marka qaacidada koobaad aadaanka korma loo adimi karaa dalalka qaar haa dalalka intooda badanna maya waa gudaha un talabaad xijaab ma la xihan karaa haa jamacada ma la ogi karaa ha gaaladii inay ku jiraan shirki iyo kufri ma la sheegi karaa waa kala duwan yihin dhaqanada xunxun oo sida liwaadka iyo waxaan shuduudka jinsiga iyo waxaas ma laga hadli karaa beryahan dambe maya beryahan dambe waa maya waad ogsoon tihiino haddii aad ka hadasho laba qof oo rag ah oo waxa weeyaan ahlu shuduud ah inaad ka hadasho hadii ay noqoto xuquuqdii waxaad ku tumatay bini aadanka laba dumar ah waxaa iska doonaya haddii aad muxuu ahaa ka hadashona xuquuqdii waxaad ku tumatay dumarka iyo xuquuqda bini aadamka wa caleyh waxaad mudanaysaa xabsi iyo maxkamadayn iyo tarxiil haddii ay ugu fiicanta ayaad mudanaysaa waxyaaba badana markaa soo wada furmay wa marka in laga soo haajiro ma waajibba mise waajib ma ahan waxyaabaha lagu sii caddayn kara waxaa weeyaan raggii iyo gabdhihii tagay oo akhyaarta ahaa ayagoo muxuu ahaa qaangaar ah oo toosan oo fiican in badan oo ka mid a ah ama qayb ka mid ah aayad ay u badnaanine khadkay ka dhaceen raggii dumarba qaar ku hanuunina way jiraan lakiin way yar yihiin aad u yar oo hanuuni way jiraan ayagana halkan ayagoo bisankii lagu agmara ka tagay ayagoo wadaadda noo yimidna waan aragnay laakiin waa dad aad u yar aad u yar kuwaas xagga dhig ubadkii aw marka awlaaddii adiga aad dhashay wixii halkan aad ka qaaday oo xagga geysay iyo w meesha aad ku beertay ood ku dhashay aawey intay jiraan tusaale ahaan ingiriiska oo kale da'yartii shan iyo toban sano wixii gaaray ilaa شhan iyo labaatan sano ilmihii dadaas ahaa xaaladooda xaggey joogtaa su-aasha las weydiiya muhim ingiriiskan waa meelaha ugu xorriyadda badan oo taqriiban diinta xaggeed marka la yihahdo yurub oo dhan ugu run oo dalalkan kale waa aragto waa ilmaha laiska aruursado imtixaanka ayada waa runta dhankaas waa yar dhaantaaba adduunyo badan ay soo gumaysteenoo marka wax badan ay soo dhaqmeenoo islam badan ay soo arkeenoo dhaqano kala duwan ay soo arkeenoo marka way yar dhamaan ilmihii marka dadka ka imaaday kolleyba inay halkan fadhiyaan waa laga yaaba qayb ka mid a ah. waxyaabaha aani macluumaadka iga soo gaaray oo dad ag ka imaado badan aan ka waraystay ama ayaga ayla soo doonteen waxaa ka mid a ah in badan ama namber aad culus inay xabsiyada ku jiraan aad u badan oo loo haysta dil iyo darooga iyo gaangisnimo iyo imtixaan loo haysto qayb badanoo ka mid a ah ayaga istoogteen oo isdileen aad u badan qaybo ka mid ahna ay weli banaanka joogaan oo drags iibinaan oo xataa canugii toosan oo dhakhtarnimo barna ama injineernimo barna amaba diin xagga sarig xataa biniaadanimada u toosan in loo diri masaj amaba rag loo diro lihi dhegeyso leenkanaga soo gal hadii ka laftaada waad weyneysaa aqrab daliil waxaa xasuustaan laba wiil oo walaalo ahaa oo taraawiix soo dejiyey in walaalkood oo khadka ka dhacay uu labadiiba toogtay ramadaan kataan soo dhaafayn waad ogeydeen oo tilaawadooda ay ku jirta meesha marka xaalad haddii ay noocaa tahay joogitaan marka yurub iyo maraykan la joogo iyo galbeed la joogo ama in laga soo hajiro xukunkeeda muxuu noqonayaa markaas qofkii marka caaqil isagaa fahmi kara haddii aad huud iyo ancaam akhriso ood si kasta u dhawaaqda dad waxaan garanayaa halkan dhaqaalo badan ku haysta aad u dhaqnaa oo ilaahay uu nicmay oo kenyaan ahaa oo sharci kenya baasboorada haystay oo meel alle meeshay rabaan aadi karay xaj aad cumro aad yurub aad maraykan aad carab aad meeshaa rabta aad xuran aliiq maraakiib iyo kontanar la soo degaay haddana maanta masaakiin ah ilmahuna aan gacan ku hayn ayagina muxuu ahaa yani ayagoon dhimanin ayay dhinteen oo hadda yurub iyo maraykan joog aan naqaanaa inaad qaar taqaanaan waa laga yaaba marka alcumuum in loo haajiro marka ma banaanta kow in lagu sii baaqnoqdo ma banaanta waa laba in laga soo hijroodo waajib mata mise waajib ma aha waa su-aal u baah runta in laisweydiiye aad iyo aad hadda maanta caaw anig kama hadlaayo ha laga soo haajiri ha laga soo haajirna ha la la aadayn hadda baabkeeda uma fadhiyo laakiin waxaan rabaa inaan toosh ku afti ka aftiimino oo meeshaas maxay ku gabagaboobi maxay ku dhammaanaysaa soomaalida waxay dhahaan laba nin nin wuxuu leey boqol neef oo geela ah. ninna wuxuu leey hal hal neef oo geela ah. marka waxaa la yidhi nin baa laga wareystay war labadi walaalaha ahaa hebel iyo hebel bal ka waran xoolaha ay haystaan iyo xaaladooda iyo noloshooda ka warrama ilan geel waa la iska wareystaa markaasaa wuxuu yidhi mal hebel iyo hebel haa hebel wuxuu haystay hal neef qaalin ayuu haystay ama neef geel ayuu haystay oo boqol u socota hebelna wuxuu haystay boqol hal u socota macnaheedu maxay tahay dhaqaaldarida iyo dandarida uu ka galaa geelihiisa akhiiran wuxuu noqon doonaa xabada u socdaa uu baaba'aya mid ruaa iska cuni mid meel qalqalow ka dhici mid wahaakada uu dhumi mid wahaakada yacni mid eh, shilintii ayaa nafta ka qaaday wama haakada dhukaankiyaa ku dhici kama daweynaayo wa waa taqaanaan geelayda aad ba u yaqaana holahaas marka waa boqol xabad u socdo hebenla hal ayuu haysta lakin waxay u socotaa boqolay u socotaa hadda anaga marka yurub iyo maraykan iyo la joogo qurbahaas boqolan xijaabki waa ka muntashir ummadihii kale xataa xijaabka anaga horkacna masaajidihii dhis fulaan yeel fulaan yeel fulansaas yeel kaniisad gad tukala gad wa waad aragteen xaalada ma hadda waad imaanada lacag aroorinayn soo mayn laakiin xaaladda ay ku socoto qofkii wax darsi karo ama inuu darsan rabo wa darsi qof wax darsi karin ma jiro in darsan rabo waa boqol xabad u socoto masaajidyahaas hadda waxaan ka baqsannahay oy ragga qaar ka baqsan yihiin kaniisadihii sooma arki in la gada hadda in masaajidha dhowtay la gado maxaa yeele waxaa lii sheegay masaajidyaha qaar dad waayeello ah oo raggii odayaasha ahaa oo kuraas ku dukani inay ku tukanayaan ilmahoodiina ay masjid aqoonin magaalooyinka qaar marka arrimahaas marka waa arrin u baahan runtii haddiiba horta la tashana ama la fikira in laga fikir u baahan waa laakiin annaga dee hoosaan meesha hoosaan ujeedna meesha hoose halka nin walba meeshaasu fiirna kan bani fulan soomaana qolyihin ree bani fulan waakada marka intaas intaan ku jirnana waa un boqol hoos boqol ka soo noqo hoos u noqo khalaas marka alcumuum ilaahana astura hijrada marka waa baab cajiib aho xadiid afarkun boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiix isnaada qala imaam nasai abarna alxuseyn ibni mansuur alsulami wathiqatu faqih qala xadaثna bashir ibn cabd lahi sulami wahiqa qala xadaثna sufyaan ibn xuseyn wahiqaة fi gayri zuhri biاtifaaqihim can yaclى ibn muslim اmaki wahiqa can jaabir bn zayd اlasdi wahiqaة faqih qaal qaala ibn cabaas cabdulahi bn cabaas wuxuu yihi ibn cabdilmuطalib ibn cabd nebi sal slm ina rasul rasulka sal slm abu bakr abu bakr الصidiiq radia اllahu canhu wcumar ibn اkhaaab alfaaruq radia allahu canhu kaanuu saddexdaba waxay ahaayeen min almuhaajiriin kuwa soo haajiray ayay ka mid ahaayeen intay ka soo haajireen makay ka soo haajireenoo magaalada madiina ay usoo haajireen muhaajiriinay ka mid ahaayeen marka muhaajiriin waxaa sharaf ugu filan inuu nabi maxamed ka mid ahaa calayh salaa slaam abubakar uu ka mid ahaa radia allahu canhu oo cumar ibnu khaaab uu ka mid ahay radia allahu canhu arda ayaa mxuu ahaa manqabo iyo sharaf ugu filan liannahum ayaga hajaru mushrikiin mushrikiinta ay ka soo haajireenoo ay ka soo tageen wa kaana min alansaari ree ansaareedna waaa kamid ah- waxaa ka mid ahaa muhaajiruuna kuwa soo haajira kamid ah ayaga laftirkooda yani ree ansaareed kulli nimin loo soo haajiray ma ahayne nimin soo haajirin way jireen hadalka ayaa dhihi ibn cabaas baa eh, ibn cabaas ayaa dhihi maxaa yeelay liأna madiinata magaalada madiina kaanat waxay ahayd daara shirkin daar gaalnimay ahayd ishirki ah mushrikiin ayaa joogay aws iyo khasraj waxay ahayeen mushrikiin yahuudiin waaba sii joogeen fa jaauu ilaa rasul ba u imaanay sal slm leylat alcaqaba habeenkii jamrat alcaqaba meesha hadda dhagax tuurka ah ay nabiga kula ballameen ala sl slam marna waatay aad ogeydeen toban labay ahaayeen marna waxayn toddobaatan iyo labay ahaayeen labadii baycat alcaqabat اlأulى iyo baycat alcaqaba الثaaniya marka waxaa weeyaan muhaajiriinta asal ahaan waa reer maka ragga maka ka soo haajiray oo magaalada madiine imaaday kuwo kaleo dee baadi ka soo haajiray ama meelo kale ka imaad waa jiraan laakiin julligooda iyo culayskooda waa raggii maka ka haajiray oo madiine usoo hajiray rag maka ka hajiray oo weli laba jeer hajiray oo u hajiray ardulxabasha cumaan bn cafaan oo ka mid ahaa radia allahu taala iyo jacfar iyo rag badan ayaa jiray marka asal ahaan marka muhaajiriintu waa reer maka meen maka el madiina laakiin madiine laftarkeeda waa laga hajiray ibn cabaas uu leeyahay oo raggaas eh, toddobaatan iyo labada iyo toban iyo labada hoog laba jeer nabiga la kulmay muhaajiriin ba ahayn ayuu leeyahay radia allahu taala baabulxai boorin laisku booriy baabka u yahay cala alhijrati in la haajiro oo meeshii ardulkufri ama ahlufisqi in ardulfisqi laga haajiro ayuu baabkan u baab yahay baabulxai isku boorin laisku booriye cala alhijrati haajiritaan la haajiro xadiidka afar boqol iyo toddoba iyo lixdan laakiin xaggee loo haajiri inteed haajiri meel walba dhiig meel walba qarax meel walba xabad meel walba isdil meel walba isoo hanjabaad waa la yaab nin beder ka dagaalamood beder qof ka dagaalamaad u malaynaysaa markuu qabiil fulaan ku socdo ama qolo fulaan muxuu ahaa uu goodini beder nin u socdo aad u malaynaysaa beder <laughs> allahu akbar allahu akbar xadiidka xasana saxiix waa xadiidka afarkan todoba boqol afarkan boqol iyo toddoba iyo lixdanaad qaala alimaam nasai ala akhbarnii haarun ibn moxamed ibn bakar ibn bilaal adimishki waa saduq qaala can moxamed wahuwa bn ciisa ibn sumeyc alqurashi waa saduqan yukhti qaal xadaثna zayd ibn waaqid alqurashi waa iqatu can kaiir ibn mrat axadrami waa iqa ana abaa faaima abu faaima alleyثi almisri صaxaabi weeyaane radia اllahu ta arda anahu isaga qaala wuxuu yidhi xadau wuxuu sheegay anahu isaga qaala inuu yidhi yaa rasuula rasuulka allow xadinii ii sheeg oo ii waran bicamalin camal oo astaqiimu calayhi aan ku toosnaado aw acmaluhu aan ku shaqeeyo camal aan ku toosnaado oon qabto nabi allow ii sheeg oona muxuu ahaa dhinac ugu leexanin faqaala lahu rasu rasulka wuxuu ku yiri sal slm calayka bilhijra hijra laazim weeyaan hijra laazim oo hijr hijro weeyaan fainahu hijrada laa mila laha wax iyada la too ah ma jirta ayuu nabig sal slm hadda kaba soo qaad magaalada nairobi aa deganta guryaa kaaga dhisan dulalaad ku leeda yani shaqadaadii waa halkan ganacsigaadi waa halkan waa hajira ad tiri kaba soo qaad muwaxsanlana meel dib dambana in uusan otan umoga la soco khalaas meelada markaa jirto khalaas adduun ahaan waa isdaysan wabilahi towfiiq lidalika nabigeena sal ll slm sacd ibn khawla ninka la yidhaahdo waad garanaysaan oo nabigeenna calayhi salat slaam waa tii aad aad ugu danqaday in isagaoo muhaajir ah oo magaalada maka ka soo haajiray oo madiina u haajiray kadibna uu maka ku noqdo oo ama xaja u taga cumraha taga weliba ama xajatuldaa may ahayd adi xilliga u tagaba taga uu nabi taga meesha taga kadibna ay halkii uu ku xanuunsado ad ku dhinto walaakina albaa'is sacd ibn khawla yari lahu an maata yari lahu rasul sl sl an maata bimaka marka waxaa weeyaan eh, hijrada marka wax sahlan maahan wax aad culus wa wax aad culus waa aad culus weliba qolii waxad arkaysaa soo hajirayo waa soo hajirin laho soo ordaa nairobi maanayaan kadibna laba bilood kadib markay boorkaan iyo waxaa arkaan big meesha ku noqon <laughs> noqon baab laftirkeeda tahay baabu dikr اkhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheegay fi inqiطaac اhijrati hijrada inay waxaa weeyaan go'day iyo inay go khilaaf laisku khilaaf caddayn la caddeeyo hijradii weli ma jirtaa mise hijradii waxay ku dhammaatay maalintii maka la furtay magaalada maka maalinta la furtay miya hijrada ay dhammaatay mise weli hijradu way shaqaynaysaa arrinkaas khilaafki laisku khilaafay caddayn la cadayo baabkan ubaabi xadiidka afar kun boqol iyo siddeed iyo lixdanaad khulaasada waxay tahay maka in laga haajiro oo madiine loo haajiro way dhammaatay maxaa yeelay liannaha saarat daara islaam daar muslimay noqoto waliba waxay noqotay gundhiga islaamka ay noqotay marka maka in laga haajiro oo madiine loo haajiro warkeeda waa dhammaaday laakiin waxa furan waxaa weeyaan hijrada asal ahaan laakiin meesha diintaada aad ku muujisan karin ood ilaahaygaada sida ilaahay allah subxaana wa tacaala aadan sida xaqa uga caabudi karin oo weliba xurriyad aad uga caabudi karin aad ka hajirto ilaa qiyaami saaca way taagan tahay axaadiista marka hijro way dhammaata dhehayso yacni min maka waxaa lagu fasiraya min maka ila almadiina ma garateen saha loola socdo marka axaadiista qaar oo ka warramaysana oo arrinka is waaba waa daciif sida kan hadda soo kale afarkan boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadis daciifa qaala alimam nasri cala akhbarna cabdilmalik ibn shucayb ibn leyth ibn sacd almisri weeyaan waa iqa can abihi oo ah shucayb ibn leyth eh, ibn sacd almisri waa iqatun faadil faqiih iqatun nabiilun faqiih dhah nacam can abihi abihiis can jadihi awowgiis oo leyth ibn sacd almisri waa imaamu ahli misr weeyaan waa iqatun faqiih qaala wuxuu yihi xadaanii cuqayl ibn khaalid wa iqaة habt can ibn shahab الzuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii can camr ibn cabdiraxmaan ibni umaya atamimi waa maqbuul ana abaahu abihiis oo ah cabdiraxmaan ibni umaya oo maqbuul isna ah ahbarahu wuxuu u sheegay ana yacla ibna umayat almaki atamiimi oo saxaabiga ah radia allahu taala ada qaal inuu yidhi jitu rasuula baa ilaa rasul rasulka anu imid sal slm rasuulka alanu imid biabi aabbahi aan u keenay jitu waxaan u keenay dheh oon ula imaaday rasuula rasuulka ale sal slm ilaa rasuuli ilaa rasul rsulka sal slm biabi aabbahay ayaan u keenay yowma alfatx maalinta maka la furtay ayaan aabban wada u keenay nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalam faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow baayic abi aabbahay kula ballan oo bayca ugu qaad cala alhijrati inuu haajiro ballan ugu qaado waxaa weeyaan eh, soo haajir eh, ku dhah qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm ubaayicu waxaan kula ballamayaa cala aljihaad jihaad ayaan kula ballamayaa waqad inqaacat way go-da alhijratu way go-day xadiidka laakiin daciif weeyaan wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja haddii xadiid saxiixo macnahan u yimaadana waa alhijratu min maka ila almadiina ayaa lagu xambaaraya weyaan xadiid afar kun boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nas abarnii maxamed ibnu daawuud almasisi waatiqatan faadil qaala xadaثna mucala ibnu asad alcami wahiqatu dabt qaala xadaثna wahayb ibnu khaalid albahili mowlaahum wahiqatu dabtun tagayara qaliila biaakhirihi can cabdillahi bni طaawuus wahiqatu can abihi abis طaawuus ibni kaysaan wahiqatu faqiih can safwaan ibni umayata aلصaxaabiy aljaliil radia allahu taala qal wuxuu yidhi safwaan ibni umaya qultu waxaan ya rasul rasulka allow inahum iyaga dadka yacni yaquuluuna waxay leeyihiin ina aljannata jannada laa yadkhuluhaa ma gala ilaa muhaajirun qof haajiray oo hijro la imaadam qof kale jannada ilahay ma galay dadka leeyihiin waxaasay sheegayaan qaala wuxuu laa hijrata haajirid ma jirto bacda fatxi makata waa ka maka maka marka la furta kadib hijro ma jirto yacnii min maka ilaa almadiina weya xadidku waa saxiix walaakin warka lagu laabay waxaa jira jihaadun jihaad iyo waniyatun camal wanaagsan inaad samayso niyood boqol masjid ayaan dhisayaa niye fiican sooma boqol madrasaan dhisaya waa niyad fiican waxaa weye intaasoo miskiinaan quudanaya waa niyad fiican qur-aanka ilaahay subxana wa tacala aan xifdinaya oo qira'adkiisaan xifdinaya waa niyad fiican diinta iyo shareecadaan baranaya on ku waa niyad fiican walaakin jihaadun waniya jihaadkana waxaa weeyaan anwaac badan ayuu leeyay jihaad اlkufaar jihaad الnafs jihaad الshayطaan iyo haakada yani anwaacdii aad taqaaneen oo dhowrka ahayd ayaa soo geli waid istunfirtum haddii bixid ladinka dalbana fanfiruu baxa ayuu nabig leh salى اllahu عalayhi waalihi waslm xadiidka afar kun boqol iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai alay amat abarana isxaaq mansuur annaysaburi waiqa qaala xadaana yaxm saciid alqaطaan waiqatu habt can sufyaan athawri waiqatu habt qaala xadaanii mansuur ibn muctamir waiqatu habt can mujaahid bn jabr wa imaamu tafsir iqatu habt weeyaan can taawus ibn kaysaan can bn cabaasin radi allahu tacaala canhuma qalu cabd lahi bn cabaas qaala rasu rasulka wuxu yihi sal slam yowma alfatxi maalinta maka la furay laa hijrata hajiritaan ma jirto laa hijrata hijra ma jirto weyaan walaakin warka lagu laabay jihaadun ayaa jira iyo waniyatu niya faida stunfirtum haddii bixid idinka dalbaan fanfiru baxa weeyaan xadiidka afar kun boqol iyo kow iyo toddobaatan waa xadiis saxiix qaala alimaamu nasai alayh watal akhbarana camr bn cali falas wa hiqatun xaafid qala an cabdiraxmaan ilmahdi waa imaamkii qala xadadana shucba ibn xajaaj alru'aasi waa sidoo kale an yaxya ibn hani almuraadi waa hiqatun wa riwaayatu an ibn mascuud mursala can nucaym bn dajaaja alasadi waa maqbuul qaal samictu cumar bna alkhaaabi radia allahu tacala an arda yaquul isagoo le laa hijrata haajirid ma jirta bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka marka la oofsada kadib hijra ma jirta weeyaan kulli maxaa lagu xambaarayaa min maka ilaa almadiina waay xadiidka afar kun boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai akhbarana ciisa ibn musaawir aljawhari waa saduuq qaala xadana waliid ibn muslim qurayshi mowlahuma iqatu kaiira tadliis wataswiya can cabdillahi bni cala ibnu zabrin saasoo idinma qorna ashaami waa iqa can busr bn cubaydillaahi waa iqatun xaafid can abi idriis alkhawlaani abu idriis alkhawlaani waan soo marnay waa caaidullah ibnu cabdilah caaidullah ibnu cabdilah wulida fii xayaati اnabiy sal slm wasamica min kibaari الصaxaaba saxaabada kuwooda weynaad ayuu wax ka maqlay xilliga nabigeenna ayuuna dhashay calayhi الsalatu salaam can cabdillahi bni waaqid asacdiy waa saxaabi jaliila radia allahu ta arda qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibn waaqid ibnwaaqid ibnu waaqid asacdi wafadtu waxaan u soo wafdiyey oo wafdi ahaan ugu imaaday ilaa rasuuli illaahi sala اla sl rasulka ale ayaa wafdi ahaan ugu imaaday waa nina sii badan fii wafdin wafadtu waxaan usoo wafdiyey oon usoo martiyey ilaa rasul rasulka al sal slm fii wafdin wafdi kullunaa dhammaantanagana yatlubu wuxuu dalbanaya xaajatan dan nin wal dan buu leey dan adduuniya mid aakhira waxay noqotaba wafdi socdo oo dan nabi ka ayaan la socday imaaday weeyaan wa kuntu waxaan ahay aakhiruhum kii u dambay dukhuulan gelitaan calaa rasuli an usoo galay sal allah alay slam oo xabadxabada loo soo galay marka in fayl la istaago oo waxaa weeyaan dhakhaatiirta iyo qadaaga iyo xafiisyada istishaariga iyo fulaanka iyo in muxuu ahaa xabad xabad loo soo gala mawjadan xilliga nabiga xataa waa jirtay o arkaysaan carabta waxaas uma badno carabta waxaad la yaabaysaa kharaa'ibtooda xafiisu ku jiraa nin aad u geli dan marka brifat oo ummad kalena ay kula ogaato aadan rabin ayaad wadataa moogta dalaq oo ad u gashay khaasatan kuwa annaga la noolayn khaliijka jazahum allah khayra waa ixsaan badan waa nagu leeyihiin aad u badan xaqiiqatan marka markaad u gasho ood la fadhiisato sheekadii aad bilowdo bartamaa maraysa ayaa qof macaariftiisa ama adi macaariftaada ama qof kale ayaa iska imaan uu soo geli iska soo fariisan marka fadhigu weynaayo dee masjidka qaar mara qaar la eg iska soo fariisani markuu soo fadhiista sheekadii hal shay hal xaraf lagama bedela sidii u soconi <laughs> caadiga iskaga soconaysaa baashi waxaa la yaabay waa adduunka hariib waa dad soomaaliya nocasaa jira socda oo hadda yacni sir kasta oo adiga aad muxuu ahaa maanta ula tagto ood la fariisata cidda imaadaba muxuu ahaa eh, marka ay toos u dhegaysani amaba isaga yaaba qaadiga u geyni waxaad ula tagtay soo ma jira dad waxba aan loo sheegin soo ma jiraan oo taqaanaan marka waxaan kala jeedaa in waa dhaqan cajiib ah. waxaas waxaa keena mataqaana carabta laba shay tan koobaad waxaa keenaa iqa binafs kalsooni waxaa ku jirta oo ziyaado ah maay waa maay maay dhibi oo kale iyo midda labaad waa fawdaawi dad oo ka samaysan waxaa weya fawda yani xagga maamulka brob iyo soomaliya ka wareeg soomaali iyo carab qofki kala duwa waa qof aanan labadaba aan isu aqoonin hal shay waa kuwan ummadan xagga deeqsinimada xagga furfurnaanta xagga kaftanka xagga geela iyo muxuu ahaa eh, noolaha lagu dhaqmo eh, waxaa weeyaan jawaanib badan xagga khayr jaceylka xataa oo wax lagu bixiyo waa brobio soomaali xagga kala dambeyn la-aanta isqaqabsiga fawdada wax muxuu ahaa qabyaaladda waa soomaali adi carab marka cidda dhihi jirtay mataqaanaan soomali waxay ka jeedaan afrikaan iyo meelahaas ay ka boodeen dhihi jirtay dhaqankaasaa la horgeeya oo loo sheego alla wagaakan baad codyeelaysaan kala duwa ummaddan kala duwa waay marka nabigeena calayhi salatu wuxuu leeyahay wa kuntu waxaan ahaaday waa cabdulaahi ibnu waaqid asacdi weeyaane aakhirum kii u damey dukhuulan o gelitaan aan u gala alaa rasuuli an u gala sal l slam qayqayba loo xabadxabad aan loo galay marka nin u damey maxaa idin qoran wa hum soo maahan taragtu waxaan ka soo taga man khalfi dadka iga dambeeyey wahum ayagana yazcumuuna ay sheegayan sheeganayaan ama ay sheegayaan ana alhijrata hijradii qad inqaacat inay go'day dad aan ka soo tagay oon ka soo muxuu ahaa wafdiyey wafdiyaan uga soo tagay oo dadkii aad la noolay waa dabcan oo sheeganayaan ama sheegayaan inay hijradii go'day qaala wuxuu yihi laa tanqaicu alhijra hijrada ma goda maa quutila kufaar inta gaalada lala dagaalami hijro ma goysa ayuu nabig sal allahu alayhi waaalihi wasalam waay xadiidka afar kun boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad xadii saxiixa qaala alimaam nas bna maxamed ibnu khaalid asulami wa iqa qaala xadaanaa marwan ibnu muxamed alasadi wa iqa qaala xadaana cabdulaahi ibnu alcala eh, ibnu zabrin ashaami wa iqa qaala xadaanii bsr ha bsr bsr ibn cubaydillah haddaan soo marnay alxadrami waa ثiqaة xaafid can abi idriis الkhawlani waan soo marnay can xasan ibn cabdilaahi الdmriy waa ثiqaة mkhadrm can cabdilaahi ibn الsacdi cabdulaahi ibn waaqid الsacdi soomayn ibn sacdin waa iska dhahay waa ujeedan qaala wuxuu yidhi saxaabigaas wafadna waxaan usoo wafdinay oon u nimid anagoo wafdiga calaa rasul rasulka sal slm fadakhala asxaabii saaxiibaday way galeen faqaطca xaajatahum dantooda ayuu soo guday waa ka horreeyeen wa kuntu waxaan aad aakhirahum kii u dambeeyey dukuulan gelitaan faqaala wuxuu yidhi xaajatuka ay udkur sheeg ma xaajatuka xaajadaada maxay tahay faqultu waxaan idhi ya rasul rsulka allow mataa tanqatic alhijra dantiisa waa intaas basag <laughs> waxa kaloo danood le mama jirto hijrada kale baygo qaala rasul wuxu yuri sal slam laa tanqaticu alhijra hijrada alla ma go-da oo alla dartii loo haajiro maa quutiya alkufaar gaalada inta lala dagaalamo mooyaan baab baycati fima axab oo karih baabu baycati beecayu baabkan u baab yahay oo lagu balamo oo lagula balamo amiirka muminiinta iyo qofka muslimiinta madaxda ah madaxweynaha ama cidda ka hooseysa fii maa shayga axaba uu jeclaado wa uu naca yacnii inaan ku aeeca nink ninkaan madax i ahow wax alla wixii aan ku faraxsana iyo wixi necbahayba inaan kugu aeeca in lagu ballamo oy beecada la geliyo xukunkeeda muxuu yahay waay xadيث aفر بqل iyo aفar iyo todobaatanaad waa صحيح qاala الimaم النسائي عليه رحمة الله أخبرنا أخبرني محمد بن قدامة المسيسي واثقة عن جرير بن عبد الحميد الضبي واثقة صحيح الكتاب عن مغيرة بن مقسم الضبي ومولاه واثقة متقن عن أبي وائل شقيق بن سلمة واثقة تبت والشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي واثقة ثقة فاضل ويان قال waxaa yihahde labadaas qaala جرير جرير بن حبيد بن عبد الحميد الضبي wuxuu yihi أتيت عفوا جرير بن عبد الله البجلي jrيr cبدلله الbjلي waa ninkaas ضبي waa waa mxu شhekh sheekh النسائي qaala waxay yihahdeen qaala jrيr بن cabdالlahi الbjلي wuxuu yidhi صaxaabiga jliilka radي الlah ta arضa ataytu النabiya nabiga anu sal sلم faqultu wa lah waxaan ku yidhi ubaayicuka waxaan kugula ballamaya calى الsamci inaan hadalkaada maqlo والطaacati ana warkaada yeelo fii ma axbabtu waxaan jeclaado wa fii ma karihtu waxaan naca labadaba aan kugu aeeca kaana yeelo qaala النabiy nabig uu sl slم aw tastaiicu dalika ya jariir jariirow arrinkaa miyaad awoodaa ma tabaraad u haysaa warka isagaa aw taiiqu dalika arrinkaa miyaad awoodaa qaala wuxuu yihi qul waxaad tidhahdaa fii ma staactu waxaan karo laa yukalifu اllahu nafsa ilaa wuscaha ma garat eh, muxua ii sheega eh, eh, sayid اlistikfaar allahuma anta rabbii laa ilaaha ila anta khalaqtanii wa ana cabduka waana calaa cadika wa wacdika ma staactu intii aan kari karo istaac wax kaa badan laguguma kalifayo waay o qul waxaa tidhahda fii ma staطactu wixi aan karo fabaayacnii nabi kadib waa ila mubaayacooday sidoo kale waxay ugula ballamay wanusxi inaan u naseexayo likulli muslimin qof kastoo muslim inaan u naseexayo ayaan nabigana kula mubaayacooday sal اl slam qof kastoo muslima ah. qof daqalka sidhacdii adarto muslimna ah oo meel mxuu aha ku turunturoon rabo war ka qabo qof nin khaain ah in muxuu ahaa wax u dhiibtan raba hadii ad aragta ka celi qof waxaa weeyaan diintiisa ay ka kharimayso ugu naseexay qof muxuu ahaa meel xun geli raba ka celi wanasxu likulli muslim xataa asaga haduusan kula soo doonanin adig la aad weeyaan oo nasiix kaa dalbin waxyaabaha asxaabada nabigeenna ay nabiga kulunba yacun jireen ay ka mid tahay sala allahu alay wasalam baabu lbaycat calaa firaaqi mushrik qofka mushrika ah in la faaruqo oo laga tago in beyca lagu galo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afarkun boqol iyo شhan iyo todobaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala اimaamu النasي ع abarna bشhr بn khaalid alyashkuri waثiqaة yugrib qaala xadثna qundar waa maxamed ibn jacfar waa qundar iqaة صaxix kitab can shucba waa imaamkii can sulayman ibn han kahili alacmash weeyaan can abi waa'il waa shaqi ibn slma can jarir ibn cabdillahi اlbajri qaala wuxuu yihi jarir bn cabdillahi radia allahu taala arda wraxima jamic الruwaat baayactu rasul rasuulka al ayaan kulama baayacooda kula ballamay calى iqaami الsalaa salaadii in aan ogo oon sida ayad u tukada waitaaءi الzakaa zakadan inaan bixiyo iyo wanusxi naseexayn aan naseexi likulli muslimin qof kasta muslima iyo wa calaa firaaqi mushrik qof mushrik ah inaan faaruqoon isaga tago intaas ayaa nabigeenna kula ballamay oon beyca kula gali way sala allahu alayh waslm xadidka afarkun boqol iyo lix iyo todobaatan waa xadis saxiixa qaala alimaamu nasai akhbaranii moxamed ibn yaxya ibnu moxamed alxarani wahiqatu saaxibi xadiid qaala xadaثana الxسن بن ربيع الbjلي واثقة قال xdثna أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي مولاهم واثقة متقن صاحب حديث عن الأعمش سليم بن هران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي نخيلة عن أبي نخيلة عن أبي نحيلة qrnta بالحاء أبو نحيلة iyo أبي نخيل labada waa isku mid waa صحاaبي جليلة عن جرير بن عبد الله البجلي radia allahu ta waa riwaayat saaawi saxaabiyin can saxaabiy qala wuxu uhi jariir ataytu rasu rsulka al sl slm fadakara naxwahu xadiidka oo kale ayuu sheegay xadid afar kun boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadid saxiix qaala alimaam anasai akhbarna maxamed ibn qudaamat almasiisi qala xadana jay bn cbdillah bn dubi can masud muctamir can abi waa'il can nukhayla albajali waa saxaabi jariila qaala wuxuu yihi nukhayla iyo nuxaylo labada waa caadi qaala jariir ibn cabdillahi albajaliya wuxuu yidhi ataytu nabiy nabiga nbi sal slm wahuwa isagan yubaayicu isagoo saxaabada mubaayaca iyo bayca lagala ayaanu yimid faqultu waxaan ya rasul rasulka allow ubsud yadaka gacantaada fidi xataa ubaayicaka ilaa aan kaalama baayacoodo gacanta ii dhiibo bayacaan kula gala weeyaan ragga markuu intaas ay ku dul akhrinayaan nabiga wuu salaami jiray dumarkan laakiin kor waa noo imaan doontaa kor u ka salaami jiray xataa ubaayicaka washtarid calay shardi adagna igu xir bayca bes maahan weliba shardi adagna oo inaan muxuu ahaa fuliya adiga rabtaan igu xir o fa anta aclam adiga aqoon badan oo baabkaas iga aqoon badan weyaan qaal wuxuu yidhi ubaayicuka waxaan kuula baayicona calaa an tacbud allah alweyn iska caabud alla iska caabud tawxiidka laimaw salaada tuka waxaa kaa inaad alla caabud an tacbud allah hadaan taqriiban tawxiidka inaad imaado shirki inaad ka fogaato weyaan an tacbud allah alla inaad caabudo wtuqiima salaada aad ogto watu aka akada aad bixiso waturaasia muslimiin muslimiinta ad u nasaiso watufaariq mushrikiinta aad faaruqdo intaas ayaan muxuu ahaa goglun baa yoocayo nabig sal sl xadidka afar kun boqol iyo sideed toddobaatanaad waa xadii saxiix axaadiista marka jariir hadda laga warina alfaada kala duwan laakiin macaanida waa isleeyihiin waa nafs almacaani la socda riwaaya bilmacnaa xadiidkana haddii la helo shan shardi waa la ogolyahy baabulmustalax ayaad ku baran doontaan insha allah tabarak watacala mawaaba taqanaanba xadidka afar kun boqol iyo sideed toddobaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasai amt abarna yacquub ibn ibraahim addawriqi waa iqatun xaafid qaala xaddaana qundar wa maxamed jacfar qala ambana muctam bn sulaymaan qaala ambana ibnu shihaab zuhri can abi idriis alkhawlaani qala wuxu yhi samictu cubaadat bn saamit radia lah ta ada qaala wuxuu yidhi cubaada bn saamit baayactu waxaan la ballamay rasuulah baan kula ballamay sal slm fii raatin koox anoo la jiro faqala wuxu yhi nabigena sal slm ubaayicukum waxaan inkula ballamaya calaa an laa tushrikuu billahi shayan xadiidka hore kanaa fasiray ubaayicu ala an tacbud allah macnaheed waxaa weeyaan an laa tushrikuu billaahi shayan waba inaan waba alla wadaajinin walaa tasriquu aadan waxba xadin walaa taznuu aadan zinaysanin walaa taqtulu awlaadakum ilmihiina aadan dilin waxyaabahaas kulli waxyaabaha ilaahay u diiday weya subxana wa tacala gaaladan ay ku dhaqmi jireen walaa tatuu aadan la imaanin bibuhtaanin been abuurasho taftaruunahu aad been abuuraysaan bayna aydikum hortiin wa arjulakum laguhiin been adinkuun adinka aad bilaabaysaan ood samaynaysaan aadan la imaanin walaa tacsuunii aadan igu caasinin fii macruufin wanaag aad farayn aadan igu caasinin faman wafaa minkum qofkii oofiyo oo la imaada arinka asaga ka soo bax ballantaas fa cala allah alweyne ayuu ahaaday ilaahay aad markuu doonanaysaan mishaarkiina in tacbiir ajarkiina ilahay aggiisa ayuu ahaaday weyaan wix ilaahay loo doonta ood ilaahay kuu haayana la socda wax sahlan maaha waman asaaba qofka asiiba min dalik arrinkaas shay shay oo wax ku dhaca oo intii haddaan soo sheegna mid ka mid ku dhaca oo kabasfaqad uu zinaystay waxbuu xaday qof buu dilay haakada ama been abuurasho iyo qadaf iyo waxbuu la imaaday qofkii waxaad sameeya man asaaba qofkaasi min dalia shay oo facuqiba fiihi mxuuah facuqiba alcaqaab fiihi isaga dartii loo ciqaabo iyo gudihiisa loo ciqaabo fa huwa tahuuruhu waa nadiifintiisa oo dembigii ayay ka nadiifini waman satarahu allah qofkii alla u astura ilaahay satr badana allahu akbar fadaaka ila allah arrinkaas alla xaggii ayuu ahaaday iyo xukunkiisa ninkaas in shaaa hadduu doono cadaba alla wuu cadaabi alla hadduu doono wuu cadaabi wain shaa hadduu doono afara lahu wuu dhaafi saas ayuu nabig yihi sal allah alay slm xadiidka ama baabu baycati nisa dumarka in mubaayaco lala galo ayuu baabkan u baab yahay ragga haddii beeco lala galay dumarkasee beeco loola gala ragga cantana waa la geliyay afkana in hadal ahaana mxuu ahaa dumarka maxaa lagu samaynaya xadiidka afar kun boqol iyo sagaaliyo toddobaatanaad waa xadid sahil isnaada qala imaam nasai aa aqn maxamed mansuur jawaaz wa iqat qala xadana sufyan ibn cuyinata وثقة ثبت عن ابن أبي تميم سختيان وثقة ثبت عن محمد بن سيرين وثقة ثبت فقيه إمام ويان وتقنن عن أم عطية أم عطية نصيبة ويان قالت وحيت أم عطية رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورحم جميع الرواة قالت وحيت أم عطية gabadha uma cadiya dadka ma og tahay dad waxaa jira safka hore ah marka hadda ummadda ay meel la wada joogo iskuulaa la joogaa madarsaa jaamacadaa la joogaa masjidaa la jooga meel ummadda daneheed guud lagahay la jooga soo lama jooga dad ayaa issoo bixini qofka dhintay duugayaan qofka xanuunsan ay booqanayaan qofka dhibaysan wax u gargaarayaan qofka wax ka hadlaysiin wax la toosinayaan yacni dad waxaa jira iyaga isdiran soo ma oo ummaddii danahooda guud ahneed u taagan umucaiya waxay ahayd gabdhaha ayay ka mid ahayd saxaabadda nabigeenna gabdhaha safka horeay ahaydoo haddii jihaad la aado haddii la jooga haddii la dhinto haddii muxuu ahaa la aada ciid haddii nabigeena su-aal la weydiinay cala slat slam safka hore ahayd umu radia allahu tacaala canha wa ardaaha lidalika gabdhaha nabigeena dadka dhaqay ka ahayd umu radia allahu tacala canhu ardaha markay dhinteen nabiga oo nool calayhi salaatu wasalaam waay umu qaalat waxay tir umu caiya goortii aradtu aan doonay an ubaayaca rasul rasulkan inaan bayca la gala qultu waxaan ya rasul rsulka allow ina imra'atan haweeney ascadatnii way ii kaalmays fi ljaahiliyati xilliga jaahiliya aan ku sugnayn ascadatnii yani waa ii farxi gelisi waa jaahiliga dhaqan waxaa jira la yaab muxuu dhaqankaas qof ma dhinta qof markuu dhinta dumarka ayaa isugu imaani markaas ayaamo dhan ayaa meesha laga oyni oo la oyni habeen la oyni oo maalin la oyni oo habeen la oyni oo maalin la oyni oo la wadi dhaqankaas dhaqan jiraad ahay marka waa meesha ay ku baxday ay carabta dhaheen mamada ayaga iskala laysat اthakla kalmustajara haweenaydii laga dhintay oo gablanka ah la maaha midda lasoo ijaartay inta laga dhintay qalbigay ka oyni dhaba oyni laakiin midaana munaafiqnimaa ku jirto iska yeelyeel iyo hawlo iyo noocaas ayaa ku jirta mogta marka yani waa meesha laga soo qaaday dhaqankaasaa jiri jira marka oo marka gabadha waxay leedahay umactiya nusayba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii baycadii aan ula tagay aya waxaan ku yidhi gabar waxaa jirtay markii jaahiliga aan ku sugnaynay markii liga dhintay ii imaadiyo iisoo hilisayo oohinta aad ay u kaalmaysay ilaa marka muxuu ahaa ay farax geliso ama ii kaalmaysay o waa la yaab o lamaa goortii aradtu an doon anubaayaca rasul rasulka idan bayaan la gala qultu waxaan rasul rasulka allow ina imra'atan haweenayd ascadadnii waa ii kaalmaysay filjaahiliyati oo hin qof iga dhintay oo hintiisa igu kaalmaysay fa adhabu waan tegi oo fa usciduhaa iyadan oon usoo kaalmayni waa muslimadu macdii la socdaya uma kadibna ajiukaan ku imaana fa ubaayicuka baycan kula galaya marka maqlaysaan yani waxay le intaan hadda aan xoroga ligu xirxirnoon muxuu ahaa aan baycada aan gelin ka hore dayntaas ka soo bixiyo nabi allow o qaal wuxuu nabigeena waa runti xadiid cajiib wa xadiidkan qaal wuxuu nabigeena ala sl idhabi tag faasixidiya usoo kaalmay umacadiga lagu dhihi qaalat waxay tihi fadahabtu waan tagay faascadta waan usoo kaalmeeyey oohin aan ugu soo kaalmeeyey uma kadibna jiitu waan imid markaan imid fabaayactu waxaan bayco la galay rasuula اllaahi sala اllahu alayhi wala slm rasulka al ayaan bayco la galay xadiidkan horta wuxuu khaas u yahay cid kale oo ilaahay uu sii walaa rasuulkiisa aan jirin uma cadiya culamadaas ay sheegayaan iyadoo nabigeenna ayaa khaas ugu dhigay qof kale oo loo ogoliya oo muxuu ahaa camal jaahili ahaan samaynaa kadibna baycan gala maya haddaad marba soo islaanto khalaas baabkaas waa xirmay laakiin umacadiya nabigeenna calayhi salaatsalaam ayaa arrinta iyada ah wayi ugu banay ila hadalkiis waa wayi qodoba qodobkaas qodobka labaad gabadhaas fiiriye dadnimada an sheegay ka mid tahay soo ma jeed jannaay u socotaa beecay u socotaa khayray u socotaa in ay xabsi geli doonto waa ujeedaa hadda marka ka hor ballan lala galay ma jirin mogta intaan ballanta ku dhicin ka hor waxay tiri marka waxayga soo dhammaysto nabigeenna waa ka yeelay calayhi salatu slam marka horjoognimada iyo wanaagga aan hadda sheegay ayay marka qaybun ka tahay radia allahu tacaala canha wa ardaaha axaadiis badanna marka kitaab aljanais aan soo marayn waad ogeydeen iyo meelo badan iyo kitaab alciideyn markaan soo marayn iyo meelo badan ayaan ku soo marnay muxuu macdiya waad garanaysaan radia allahu tacaala canha wa ardaaha xadiid afar kun boqol iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam akhbarna alxasan ibn moxamed alkirmani laa ba'sa bihi ila fi xadiii fi xadiidi musadad qalahu النasائي qال xadثna abu الربيع سulayman بن dawud alcatki wa iqة lam yتklم fiihi أxad bxuja dad baa wa ka sheega lakin hadda ay daliil keensadeen lama arko waa iqa ninka asaga qaala ambana xamad bn zayd bn dirham wa tabtun xuja qaala xadaanaa ayuub ibn abi tamid sikhtiyan wa tabt can muxamed ibn siriin can um caiyata radia allahu tacala ardaaha qalat xad ibnu caiya akhada calayna rasul rasulka wuxuu naga qaaday albeycata beyca ayuu nooga qaaday calaa anlaa nanuux inaanan niyaaxa iyo waxaa weeyaan meyd loo ooya inaana samayn lagu dulooye ayuu nabigeena ballan nooga qaaday bayca nooga qaaday weyaan marka intaa hawsha iyada ay ku dhicin ka hor waa tii marka iscaad iyo ay muxuu ahaa aaday nabigeena u ogolaaday sal slm xadidka afar boqol iyo siddeetanaad waa xadis saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna alxasan ibnu maxamed xadidka afar kun boqol iyo kow iyo siddeetanaad weyaan xadiidka waa saxiix qaala alimamu nasai akhbarna maxamed bashaar wabundaar waa iqatun xaafid qala xadana cabdiraxman ibnu mahdi waa imaamka qaala xadana sufyaan athawri can moxamed ibn munkadir waa iqatu faadil alqurashi weyaan can umayma bint ruqayqa saxaabiyad wa atamiimiya atamiimiya ree bani tamiim ayay ka dhalatay umayma anaha iyada qaalat waxay tii aataytu nabiya nabiga nabi sal slm fii niswatin dumar oo min alansaar reer ansaareed aan la socdo nubaayicu anagoo nabiga bayca la gelayno dumar reer ansaareed ah oo kooxa iyo aniga isla soconaa nabiga u nimid annagoo bayca inala galno rabna weeyaan faqulnaa waxaan ya rasuul rasuulka allow nubaayicuka waxaan kugula ballangelaynaa calaa anlaa nushrika billaahi shayan alla inaan waxba la wadaajinin waa hadal fiican waana waxa qofka muslimka sidiisaba islaam uu ku ahaanaa iyo muslim uu ku ahaanaa walaa nasriq aanan waxadin walaa nazni aanan zinaysanin walaa na'tii aanan la imaanin bibuhtaan been abuurasho naftarihii aan been abuurano bayna aydina hortanaga arjuna lugahanaga hoostooda aan been ka abuurin walaa nacsiga aanan kugu casinin fii macruufin wanaag qaala nabigeen wuxu yih sal slam fima staactunna intaad kartaan aw aaqtunna awoodaan intaa ku dara baycada waa inka qaada saxwa laakiin intaad kartaan aad awoodaan ya dambeeye kow qaalat waxay tihi qulnaa waxaan idhi allaahu warasuuluhu arxam bina allaahu alla weyne iyo warasuul rasuulkiisa ayaa arxamu noo naxariisooda bina anaga nafta iyagaa noogu naxariis badan oo maxaa la yidhi fiima aactuna aatuna fiima staactuna cafwan fiima staactuna waatactuna waxaad kartaan hadday xaaladdaa dhacday oo wixii dhabarkaa iska saaran waxa la yidhi intaad ka awoodaan o haluma nabi allow keen nubaayicka yaa rasul rasulka allow aan kula baayacuna keen gacanta gacnahay soo taagteen gabdhihi <laughs> faqaala rasu u sl sl innii aniga laa usaafixu nisa dumarka ma gacan qaado aniga qof muslim ah waa saas ajnabi ma gacan qaado weeyaan inamaa in kale ma ahni qowlii qowlkayga limiati imra'atin boqol dumar ah aan u idhaahda oon wax ku idhaahda ka qowlii hadalkayga ayuu la toy limra'atin waaxidan hal dumar ah yacni beycadan haddii aan hal gooni mid gooni ula hadlo oon beycadii ay hortayd ka akhriso oo anna aan maa beycadii aan ka qaado iyo haddii ayagoo boqol ah aan hal mar ka wada qaado waa isku mid ayuu nabig sal slm aw amaba mila qawli amaba milu qawli qowlkayga oo kale wey limraatin waaxida hal dumar aan ku yidhi cabdirasaaq wuxuu weydiinayaa maxaa loola jeedaa min bayni naftarihi bayna aydina wa arjulina maxaa loola jeedaa adi markaad hadal aada maqashay aada sheegayso beentay nin laha dhan soomaalida beentey nin lah qof kale iskaga tiirinan laakiin lagu badbaadaya la socda beentay nin lagu badbaadaya xaaraan lianna nabigeena wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam wa kariha lakum ثalaaثa qiila wa qaala wa karat su'aal sidoo kale nabgen wxu sl slm kafaa biاlmari iثma an yuxadida bikuli ma samic dembi qofka waxa ugu filan inuu wax all wuxuu maqloo dhanba un sheega isagdhig waa la isagdhig marka warkaad maqasho xagga iska dhig oo korka iska saarin xagga haka yeel nin akhyaar oo culuso weyna warkuu keenay yara xogaho aan war toosan ahayn inta dhig madaxa saaran xagga iska dhig kadibna filter mari iska bar iska fiiri waxaan hubi hala boodi maxaa yeelay hana shii sheegin markaan waxaa laga yaabaa adiga oo runlow ah in nin beenalow uu kaa dhigta muxuu ahaa gaadiid waa dhacdaa la socda ar maxay idinku dhacday dadka hore intiinaan inay ku dhicin muun jira xaaraani karta war been ah oo turufatooro aad soo diyaarsaday inta lagu dhiibey ood ummad gaarsiisay kadibna adaadi kugu soo noqotay ma yarta khaasatan darka yara dada cogoo dahdala ma yara ar maxa been noola dhiibay oo intaan qaadnay meesha markaan geynay kadibna derbiga muxuu ahaa eh, aynugu soo noqotay adig kubadda ad ku dhafa derbi maaragtay oo tuur lahayd oo albaabka bixo derbiga ku dhaco kugu soo noqday sidii oo kale ya ya ah, teniska oo kale axsant <laughs> ah, marka eh, masaladaas marka waxaa weeyaan beenta toos waa nooc nooc waxaa jira marka qofka isaga lafsigaa fariisani halkaanuu fariisanaya waxba isku ayaayufi isku aruurini isku toosini wuu diyaarini wuu muxuu ahaa wuu bacayni iyadoo habaysan ayuu marka cabdirazaq u dhiibaya cabdirazaq qaad saasaa dhacday kaasaa aheyda waxaasaa dhacday fulaana dhacday oo kanaa dhacday oo cabdirasaaq marka isma dhigaayo dhabarku saarna marka uu qaaday wuxuu geyni muxuu xaaji fulaan xaaji fulaan <laughs> marka iftiraa bayna alaydi waalarjul waxaa waa waa tan adiga aad qofka uu samayna been abuurasho isaga uu samayna waana aad tan u badan oo hadda runta taagan oo taqriiban waxaa leeyahay mararka qaar waxaa laga yaabaa shayطaan aljinni siduu nabiga noo sheegay salaada akhri zamanka inuu warka intuu diyaariyo kadibna muxuu ahaa dadku u dhiibo nin walban uu dhaha muxuu ahaa wallaahi nin aan nabigana sheegay ragga asaga la socod alai sla slam nin aan wejigiisa aqaan magaciisa aan aqooni warka ay sheegay hadda warar adiga laguu sheegayo cud ku sheeg qori soo ma jiraan oo bayntay hataa nin lahda lafteeda ficneed aan ahayn ma fahamt sheekh ayib jasaaka allah khayr baabu baycati saacaddi maqaala jooga noo dhiman baabu baycati man bihi cahatu qofkii xanuun aafa qaba aafa xanuunada mogta qaarkood waa aafa judaamka iyo noocyo waxaa jira yani xaalad dhib badan ilaahay subxana wa tacala naga badbaadiyay lidalika nabigeena alayh salat slam wuxuu dhihi jiray allahuma ini acuuduka min alcajzi allahuma ini acuduka min albarasi wاljunuuni wاljudaam wa min sayi اlasqaam ducadaas wax ka nafci badan oo ka shaamilsan ma jirta ikhwaani ha dadaalo khaasatan zamana corona iyo beladan taageen ood aragteen marka ilaah waxaan kaa mangeli baras iyo waali iyo judaab intaas waxaa ka cajiibsan marka saddexdaas wa sayi ilasqaam xanuun kasta oo dee qaab daran aidiskaa ka mid ah kansarkaa ka mid ah beladan oo dhan muxuu imtixaankaa ka mid ah sayi asqaam marka ducadaas waa duco aad u fiican oo nafci badan ha lagu dadaalo ayb baycatu man bihi caha qofkii aafaysan oo xanuun lagu aafeeyey weliba xanuunadan gudba say loola baycona baycadiisay noqoni xadiidka afar kun boqol iyo labi sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasaai akhbarna ziyad ibnu ayub atuusi waa iqatun xaafid qaala xadaana hushayn bashir wasiti waa iqatun habtun kaiir tadiis walisan kafiy can yacla ibn caطa alqurashi waa iqatun can rajul min ali ashariid rajul min ali shariid yuqaal lahu camr waxaa weyaan waa camr ibn shariid athaqafi waa iqa can abihi abis ashariid ibn suwayd athaqafi waa saxaabi oo baycat ridwan oo de xudaybiye ka dhex jirtay xaadiray radia allahu taala arda raxima jamica ruwaat qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo shariid kaana waxaa ahaaday fii wafdi aqiif aqiif wafdigii ka socday rajul nin baa ahaaday majduumun ee judaam xanuunka judaamka qabo judaamka berigii sagaashameeyihii markaa santarka magaalada aad tagta nairobi dad judaamkaas qabo aad u tiro badan ayaa joogi jira oo taqriiban lugaha iyo gacmaha ay go-on yihiin oo wada xanuunkaas aad aad ugu muuqda hadda beryahan alxamdulilah taqriban daawoonin waxbaa laga yaaba way yaraadeen marka judaamka ku badnaan jira aad ugu badnaan jiray dalalkan oo ku kala badan yahayo marka inta daawooninka la helayn waxaa laga yaaba inay wax badan fuudaadeen nasal allah asalama walcaafiya fi daarayn kaana waxaa aday fii wafdi aqiif aqiif wafdigii ka imaaday aqiif intee magaaladooda ma taqaanaan aaaif axsantum wafdu aqiif rajul nin oo majduumun jidaam qaba faarsala ilayhi nabiyu nabiga ayaa u diray sal sl adeeg muxuu ku yidhi irjic iska laabo faqad baayacnaaka waan kulama baayacoonay ee ummadda dheimaadku dhex imaada boqolaalkan iyo kumannaankan qof ayuu nabiga diida calayhi salaa slaam oo laga yaaba inuu xanuunkii qaadsiiyo sida w qof karoora maad ku dhac marka masaajidkaa iska jooga jamaacada waa dukatay waad <laughs> gurigaad iska joog muslimiintan masaakiinta oo sokorta iyo dhiikarka iyo kadeedan sababa ugu noqon ay muxuu ahaa ay kadeedmaan ayagana marka ay kadeedka usii kordhisa marka meelaha iska joog haddii marba aad xogaho yara dareento wax yara qandho yara kulul iyo muxuu ahaa hergab yara ziyaado iyo madax xanuun ziyaado iyo haddii aad dareento heerkulka ad kor yara kacsan yahay iska joog jamaacada iskaga har ishaal ajarku waad heli isqiiji isuumi muxuu ahaa waxyaabahan kulul firfishi iyo waxaan kulul cab zanjibiilka cab wahaakada difaacada m kor biyo badan cab biyo kulul wahaakada meelaha iska joog halkaada halkaada joog muslimiinta masaakiinta sababa u noqon waxaad arkaysaa qof la yaab waay aan la yaab waxay ahayd meen dhaweyda waxaan tagay meel magaca ma sheegay markaan tagay ayaa waxaa weeyaan meel ayaa marka xafladaa noogala yeeray xafladda noogala yeeray rag ka mid ah ayaan isa salaamaynayoo muxuu ahaa markaasaa muxuu ahaa mid ka mid a ah raggii oo baana salaamayoo oo microfoonka masaajidka lagu soo dhaweeyo ayaa muxuu ahaa ayaan nin asaga un isku nin hebel awe wa ninka ku ag taagnaayo muxuu aha ku salaamaayo waxaa weeyaan microfoon kuu dhiibay soomayn ma ninkaas ahay waay ugu dambaysa de ili un hormogta hadda soo kashalay soo kacorshay karooro muxuu ahaa la jiib <laughs> isbuuca dhamba isbuuca dhamba karooro la jiifiyo shalay masaajidaad imaadaba maanta ugu horeysaba <laughs> xawla quwata illa yaa barigi bismi illaahi araxmaan iraxiim sama jiraan marka barfiir ninkaas subxaana allahi alcadiim hataa afka uma xirnayn umayna ninkaasoo kale waa qaatil halis wa mutasabibay dhahaan culamada oo fiqi markay ka hadlaan man tasababa waxay dhahaan eh, masaaisha qariibka ah oo aad uga hadlaan waxaa ka mid a ah, nin ayaa nin ku qayliyey wuu canantay wuu buri marka isagoo ka ordaayo ceel ku dha shuluq ka waa dhintay mutasabib waa dhiiggiyaa laga rabaa ya <laughs> marka adig masaail noocaasa jira markuu imtixaana ninka afkaa qabsaday ninka waxaan la yaabay isagii kii ii sheegaay oo weliba dee ay aad iskugu dhow yihiin waxba ma arka dhib caadi waaba oo islaamkii aad soo dhexgeli kii laftirkiisii muxuu ahaa karoonii ka soo kacay oo weli yani usbuucun jiifay waa usbuuc aad ku dhacay weli marka qandhadii wuxuu hayaanoo xaaladiis ma fiicno sida hadda aad isaga udhigaan waaba nin iyo allah masaajid ku imaaday ninkiina waa kan baayac waxaa weeyaan islaamnimadan kugula ballanay faqad baayactuka ah, baycay waan kula galay ah, axsanta irjic laaba faqad baayactuka baycay aan kula galay ayuu nabig sal l axsanta xadiidka ama baabka labaatanaad baycat اlghunaam canug yar oon qaangaarka ahayn bayca in lala galo ayada ma ansaxays baaliq qofka duusan ahayn bayca in lala galo maya ilan takaaliif baycada waxaa weeyaan waajib ayaa dusha lagaa saara qofkaana markuu shan iyo toban sano gaaro ama uu ka hora baaluqa wiilka u biyin tuuro gabadhana xayd uu ku dhaca xilligaasa buluq uu noqonaya ilaa calaamaat lbuluq waa taqaanaan waxaa ka mid ahaa ikmaalu khamsa cashara sana sidoo kale waxaa ka mid ahay almaniyu fi الصabiy fi dakr wاlunha iyo alxaydu fi اlunha soomayn waxaa kaloo ka mid a qofki inuu timo soo bixiyo hoose ayaa ka mid ah xadiidkii eh, bani qurayda aastaa qaarkiin marka alcumuum waxaa weeyaan qofka xilligaas umbaa un marka takaaliifta ay fuuraysa waajib uu fuulaya canugee marka in beyca laga qaada ilahay wuxuu saarinaad saaraysaa marka iyada beyca lagama qaadaayo xadidka afar kun boqol iyo saddex iyo todoba sideetanaad waa xadid xasan isnaad ah qaala imam ns abarna cabdiraxmaan ibn maxamed ibn salaam alhashim mowlaahum iqa qaala xadana camr ibn yunis alxanafi wa can cikrima ibnu camaar alxanafi waa saduuqun yaqlad can harmaas can hirmaas ibnu ziyaad albahili waa saxaabi jaliila radia allaahu tacala anhu ardaa haddaa nooga horraysay hirmaas la socda qaala wuxuu yidhi madadtu waxaan taagay yaddii gacantay dila nebi nabiga sal slm wa ana ana hulaamun canug yar aan ahay liyubaayicanii inuu bayco ila galo falam yubaayicnii bayca nabiga ilama gelin sal slm ilan qaangaarba ma ahan mukallaf ma ahan baycat lmamaalik addoommaha beycayn lalama galaayo weyaan xadiidka afar kun boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasaci khabarna qutayb bn saciid qaala xaddaثna aleyth bn sacd can abi zubayr can jaabir intaba waa raggii raximahum اllah waradya can jaabir waa raggii aad taqaaneen oo runtii wax badan <coughs> aan isla soo marnay qaala wuxuu yidhi ja cabdun addoon baa yimid fabaayaca annabiya nabiga ayuu bayc la galay cala hijrati inuu soo haajiro ayuu bayc kula galay walaa yashcuru nabiyu nabigana ma ogsoona anahu cabdu inuu adoon leey inuu yahay ma ogsoona marka iyad fa sayiduhu sayidkiisa u yimid yuriidu isagoo dooni adoonkii ma ogtahay meeshii adoonkii waxaa laga yaaba dal kale dadkii maad la socday beecu nabiga la galay sal slm ma haddii beecay dhacdana intee la joogi meeshu baa la joogi madiina la joogi noqosho ma jirto ninka sayidkiisa oo noqon rabaa laga yaaba ayaa nabiga u yimid isagoo raba ninkii inuu kaxaysto faqaala nabi nabiga wuxu sal slm hadii xaaladda ay noocaa noqotay oo la dagmay bicnihi iga gad addoonka iga iibi faishtaraahu wuu ka iibsaday nabiga bicabdayni aswadayn laba addoon oo madow ayuu u iibsaday hal qof bedelkiisa laba qof ila ninki laga b isku dhegin ninkii marka laba qof ayaa lagu bedelay uma kadibna lam yubaayic baycen lama gelin axadan qof xataa yasaluhu ilah wax ka weydiiye acabdun huwa ma addoon baa mise waa xur ila u ka yidhahda nabigeenna lama gelin jirin bayca calayhi salatu slam xadiidka ama baabka eh, laba iyo labaatanaad istiqaalat albeyca istiqaalatuhu istiqaalaة اbaycati baycada in qofka uu dalba in laga qaleeyo insax tabiir in baycadii laga dhaafo baycu galay baycadi waxaa weyaan iga qaad baycadii waan ka baxay wa haliga mxuu ahaa qaleeyo insax tabiir xadii afartan boqol iyo han iyo sideetanaad wa xadii saxiixa qaala alimam akhbarana qutayb bn saciid can malik bn anas can maxamed bn munkadir can jabir bn cabdillah xadiitan waa rubaaciyaat waa ujeedaan nabigeen waxaa loo jira ala sl slam rubaaciyaat waa axaadiista yacni caaliga ah sarreeyo axaadiista qaarna waad garanaysaanoo sagaal ayaan marayni iyo sideed waa naazil caaligana waa malab oo nabiga axaadiista ragga u dhow oo muxuu aha afar ay nabiga iyo udhexeen ala sl slam iyo iyo mualifka waa xadiis sarraysa bukhaari waxaa ku yaela ulaaiyaat ayuu leeyahay saddex oo nabiga alayh slat slam iyo isaga udhexeeya rag kaloo ka mid nasaa-i rubaciyaadka muxuu ku jira fa jaءa alacraabiyu hy xadidka afarkan boqol iyo شhan iyo sideetanaad waa xadis صaxiix qaala imam abarna qtay bn saciid can malik can maxamed bn kadir can jaabir bn cabd lah radi allahu tacala canhuma ana acraabiyan reer baadiye ayaa baayaca rasuula nabiga al bayca la galay al islam islam kulama baayacooday fa asaaba alacraabiya qofka reer baadiyaha ninka reer baadiya waxa ku dhacay wackun ana bimadiina magaalo madiina magaalo madiina meel waxay ahayd aad u qano badan fa jaa acaraabiyu ninki reer bedi ayaa yimid ilaa rasul b sal sl faqal wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow aqilnii beycatii beycadaydi iga qaad beycadii aan kula galay iga noqso khalaas fa abaa nabigu diiday sal slm uma kadib jaawa u yimid faqal wuxu aqilnii beycatii beycadaydi iga qaad oo beycadii khalaas igala noqo ana aan la noqdo ballantii aan galay fa abaa wuu diiday fakharaja alacraabiy ninki badiya iska tagay marka maba haddii laba jeer loo diiday iska dhaqaaq faqala rasul u sl sl inama almadiinata magaalada madiina in kalma inama in kalma almadinatu magalada madiina kalkiir waa buufanaho kale bahalkan lagu marki biraha la sancayna oo la tuma kan lagu kullay oo dabka lagu afuufo ayaa la yidhahdaa muxuu ahaa kiirka saas weeyaan kalkiir waa buufanoo kale tanfi waxay firdhisaa oy tuurtaa kabahaa waxeeda muxuu ahaa e, xun ayay tuurtaa wax alle wi xun birta marka moogta la kulay oo la buufiyo wax alle wixii kor ka saarnaa qashinaha kulli xaggay u tuuraysaan watasacu waxay reebtaa oy baraxtirtaa ayibaha waxeeda fiicana way reebtaa yani dadka ahlu iimaanka ahlu khayrkaana magaalada madiine way reebi ahlul muxuu ahaa e, iimaan waxaan ahayna way afuufaysaa way tuuraysaa eh, xadiidka iyo baabka u dambeeya eh, majliskeenna caawa waa afar eh, saddex iyo labaatanaad baabka ah almurtadu qofku u noqda araabiyan reer baadiinimo bacda alhijrat markuu soo haajira kadib xukunkiisa muxuu noqonaya qofkii wuu soo haajiray nabigeena u yimi sal slm kadibna reer baadiyo iska noqday xadiiska afarkan boqol iyo lama ogola boqol iyo afarkan boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai abarna qutayb bn saciid qala xadaثna xaatim ibn ismaaciil almadani waa saduq yahimu صaxiix اkitaab can yaziid ibn abi cubayd alaslami wahiqaة can salmata ibn akwac washahida baycat ridwan waa ninka oradka badnaa radia اllahu tacala an arda anahu salma dakhala wuxuu usoo galay calى xajaaj xajaaj ayuu usoo galay dakhala calى اxajaaj xajaaj ibn yuusuf ataqan athaqafi almubiir ninka ummadda haligi jiray ayuu usoo galay faqala wuxu yidhi ya bna alakwac warayn akwacow bal saxaabada saa ula hadlaa fiiriye waa saxaabada nabigeena raggii aad ogeydeen saa ula hadlaya baycati ridwaanka qaybgalay irtadadta calaa caqibayka labadaada cirbood miyaad u noqotay oo riddo miyaad ku dhacday wadakara kalimatan kalima ayuu sheegay macnaha macnaheeda uu yahay wabadowta reerbaadi miyaad noqotay irtidaadkan riddadii kufriga ma ahan waxaa weeyaan waa yani hijradii aad soo hajirtay aad ka noqotay oo baadiyaad u laabatay miya qaal wuxuu laamaya walaakin warka lagu laabaya rasuula rasulka sl slm adina idme lii aniga filbadwi inaan baadireer baadiye noqdo oon xoolahayga iyo adduunkayga iska dhaqdo nabigeenna idin gooni ah oo ragga kaleo muhaajiriinta aan la siinin isi weeyaan hada wallahu أعلم wsala الله waslm ala abdi rasul mustafa